بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdaha allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wzidnaa cilma watuqni ya kariimu ya latiif allahuma salli wasalim wbaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii tobanaad ee kitaabkeeni matn abi shujaac kitaabu sawmi baan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabu sawmi soonka luuqadda carabiga soom markaa maqsho waxaa la yidhahdaa alimsaak qofkii inuu afkiisa xirto qofkii inuu afkiisa xajisto imsaak baa la dhahaa fiqhiga dhexdiisa soom waxaa la yidhaahdaa imsaakun can muftirin biniyatin makhsuusa shay qofka afurinaya inuu ka afxajisto biniyatin makhsuusa asagoo la imaanayo niyad gaar ah niyad gaar ah asagoo la imaanayo jamiica nahaarin maalin idilkeed qaabilin lisawmi in la soomana ogol oo maalin la soomi kara ah min muslimin qofkaasina muslim uu yahay caaqilin caaqil ah daahirin oo ka daahir ah min xayd oo nifaasi hadday gabar tahay marka saddex masaalo isugu jiraa kow imsaakun can muftirin qofku inuu afka ka xirto wixii afurin lahaa markuu afka xiranayana dhaqan iyo caado maaha biniyatin makhsuusa inuu la yimaado niyad gaaro oo soon la yidhaahdo goorta afka la xiranayaahay habeen maaha waa goorma jamiica nahaarin qaabilin lisoom maalin idilkeed oo in la soomo maalinkaas ay tahay yani maalin soonka aqbalaysa maalmaha qaar aan la soomi karin baa jirta marka maalin gelin dhan in magaranaysa afka la xidho maalinkaasna ay tahay maal maalmihii soonka la ogolaa qofka soomaya waa qof ma muslim weeye caaqil ah caaqil maxaa ku jira qofku inuu qaangaar yahay mukalafna yahay soo maa daahirka ahayd iyo nifaas inta marka la isla helo soon baa la yidhaahdaa sheikhu wuxuu yidhi raximahullah wa sharaa'idu wujuubi sawmi soomku inuu waajib noqdo shuruudaha laysaga rabaa ama laysaga doonayahay arbacatu ashyaa'a waa afar shay yacnii qofkan goormaan ku dhihi karnaa inuu soomo waajib bay ku tahay macnuu waa intaa keliya maxaan leenahay kow afar shart waa in laga helaa qofkaan leenahay qofkan soomku waajib buu ku yahay kow waxa weye alislaam qofkii inuu muslim horta nin gaal ah soonku waajib buu ku yahay gaalka laakiinse hee wujuubu mutaalaba lama dhomo ee wujuubnimo waxa weeye aakhiro lagu cadaabayo warkama ku dhacay yah aakhira lagu cadaabayaa laakiinse adduunka markaa gaalow soon la dhihi mayo maxaa la dhahayaa marka hore gaalow islaam kadib soonkaa loo yimaade albuluu qofkii inuu qaangaar yahay saddexdii siyaabood lagu qaangaari jiray midkood inuu ku qaangaaray marka kii yarka hadda waajibku maaha markaa soonku walcaqlu qofkii inuu hee caaqil yahay yacni mukallaf waa inuu yahay caqligiisuna joogo waaya kii waalnaa iyo dee waa ku baxay iyo kii suuxsanaa iyo waalqudratu cala asawmi soonkii qofkii inuu awoodo hagaa maxaa ku baxay oodan soonka awoodin habartii odaygii da-da ahaa iyo ninkii xanuunsanaayo dhulyaalka ahaa iyo xanuunkiisa aan inuu bogsadaayo aan la rajeynayn shuruudda aduu qabo marka shardiga markaa qabatid wax badan baa kuu koobmaya markaad tidhaahdo islaam baa waajibkbaa waajibnimada ka mid a ah shuruudeeda soonka waa shuruuddiisa caladuul wixii ka bixi lahaa ka baxe marka odhaho awood qofkiinu awoodo ayaa shardi u ah wax badan baa meesha ka baxaya waaya marka walqudratu iyo in qofkuu awoodo cala soomi soonkii inuu qofku awoodo a ah, si xisiya ama si sharciya marka waxyaabaha soonka qofkii inuu awoodi waayo laba meelood bay ka timaadaa kow si xisiya qofkii inuu xanuunsan yahayba tacbaan uu yahay odaya habar dhacayo mid xanuunnimadiisu magaranaysaa garanaysaa ma garanaysaa aysan caafimaad qabin iyo xagga sharciga qofka inuusan soonka awoodeynin sida qoftii xaydka qabtay sharci ahaan baa lagu diiday jir ahaan way awoodaa soonka soo maa ee sharciga muxuu yidhaahda ha soomin sharciga muxuu dhahay ha soomin marka qudradii soonka ma haysato qofta xaydka qabta laakiinse qudradda cidda u diidaysaa waxa weeye xisan maayo maxaa weeye sharci xagga sharciga loogu diiday waayahay intaa markii qofka lasoo fiiya markaa afartaa shir marka lasoo helo qofkan soonkii baa ku waajiba markii la dhaho soonkii markuu gudagelayo dhowrka arrin baa laga rabaa markaa wa faraa'idu soomi soonka arkaantiisu arbacatu ashyaa'a shan shay waay afar shay waay soonkay shuruuddiisi lagaa soo helay waajibka kugu noqday markii aad soomaysid oo aad rabto soonkii inaad maanta aad bilowdo aad soonto afartan rugni baad buuxinaysaa kow anniyatu qofka inuu niyeysto haa qofku hee inuu niyeysto wuxuu niyeysanayaa soonkii waajibkaha hadduu yahay sida salaadii oo kale soonkii ramadaan inuu soomayo buu niyeysanayaa haddii shan sunna ay tahayna soonkii cashuura oo kale uu niyeysanayaa wixii la halmaalay marka naweytu sowma ramadaana intaas ku filanta qofka qalbiga inuu gashado bishii ramadaan hee baan niyeystay soonkeedii intaa qofka u gashanaya qalbiga hadduu dheereanayo qalbiga ku qabsanaya bishii ramadaan soonkeedii baan beri soomaya soonkaasoo adda ah kaasoo waajib ah lilaahi tacaala baan u soomaya yaa ayadana wax meesha ku jira wey oo dheer tahay lakiinse waxaa waajiba inta waajibka maxaa weye qofka inuu niyadda gashado soonkii bishii ramadaan inuu soomayo warkaa ma ku dhacay waaya kaas waa kow marka niyadda soonka waajibkaahi waxaa shardi u ah niyaddiisa in habeenkii lagu baryo in waagu kuu baryo adoo niyeystay inaad soomayso marka soonka ramadaan lama ogolaa hal saaca subaxnima in la xirto ama markii la suxo markii magaranaysaa adinkii salaada subax u dhacay in la xirto lama ogolaa atabyiid baa marka maxaa la yaqaanaa mustalax fiqiga maxaa la yidhahdaa atabyiid in lagu baryo soonkii oo habeenkii adoo soonka kuu xiran yahay ee waagu kuu beriyo haddii uusan waagu kuu beryin soonkaasi kuuma jiro maxaase lagaa rabaa soo sheegnay maxaase lagaa rabaa soonkaas makuu jiraa haddaa niyadda xalay lawday nase maxaa lagaa doonayaa afka inaa xirato waxba aadan hee isku taaban wakaa walimsaaku qofkii inuu xajisto ka istaago canil ukli cuntadii iyo washurbi cabitaankii inuu bannaanka ka maro waaya waljimaaci walimsaaku can aljimaaci jimaaci iyo galmadiina inuu bannaanka ka maro wa tacamudi alqayi qayi matagii kaska uu isaga keenayeyna hee inuu afka ka xidho uusan kas isaga keenin marka waa niyad alimsaak can alakli washurb aljimaac tacamud alqay marka aljimacna imsaak baa u keenaysaa walimsaaku can iljimaaci saas wey macnuhu in qofku jimaacii ka xajisto bannaan ka maro wa tacamudi alqayi iyo matagii hee kaska ahaa hee inuu qofku iska daayo xagga marka wax badan baa ku baxaya soo maa cunidii cabitaankii uu kaska u cabeeyey baa la sheegayaa hadduu cabo isagoo islowsan ilaahay baa quudiyey galmadii hadduu asagu isloosan uu jimaac sameeyo ilaah ma garanaysaa soonkii buu u jirayaa matagii soo dhaafay uuse awoodda u waayey maxaan leenaha wuu u jirayaa soonkiis waa kaa waladii midka yuftiru yafturu yuftiru dheh yuftiru uu ku afurahayo bihi kaa dartiis asaa'imu uu ku afurahayahay cashratu ashyaa waa todob toban shay toban shay waa qofkii afurnaa qofkii soomanahee afurinayo waladii midka yuftiru uu ku afurahayo bihi kaah asaa'imu uu ku afurahayo hee cashratu ashyaa waa toban toban shay wey kow maa wasala wixii gaara camdan si kas ah u gaara ila aljawfi gudaha u gaaro gudaha gudaha marka uur ku jirtii weeye waara'si iyo madaxa gaara gudihiisii soonkii way jibinayaan jawf waataan soo sheegnay jawf laba meelood baa la yidhaahdaa shay markii e, wixii geli lahaayeen ay galaan wax beddelaya cuntaa gashay cuntadii maxaa ku dhacaya cuntadii caloosha gashay isbedel ba kudha soo maahan amase ayagu bedeli mayaan laakiinse way u furan yihiin meeshii bedeli lahayd bay u furan yihiin labadaas baa joof la yidhaahdaa joof maxaa la yidhaahdaa meel ayadu wax eh, bedelaysa amase meel u furan meeshaas wax eh, bedelaysa joofay labadaas ayib waaya marka sheikhu wuxuu ku yidhi raximah allahu tacaala joofkii gudaha joofka wixii ahaa inta uu ku jirtaaye wixii gaara oo kasna u gaaro soonka way jibinayaan madaxii laftigiisii gudihiisa yani madax hadda ma furna soo maahan joofkii marka madaxa gudihiisa waa joof xagga gudaha maskaxda ku jiro joof baa loo yaqaanaa dhagaha u furan gudaha caloosha iyo ma garanaysaa inta gudaha ku jirana joof baa la yidhaahdaa soo maa marka labada joof midna meelmidna meelo xaggalaan baa leedahay midna meelo maar hadda madaxa dandaanka meel ka bannaan miyaa jidha ayuu galaan waa maya marka waa jawfun hayru munfatix ma furna iyo maxaa jira mid hee munfatixoo meelo ay wax ka galaan leh warkabaa ku dhacay soomaa markaa isku soo dar labadoo joofkaa hadday wax gaaraan maxaan leenahay soonkii wuu jabayaa si kas ah hadee wax u gaaraan walxuqnatu iyo daawadii qofka laga siinayay fii axadi sabiilayni labadii wada cawrada ahaa mid ka mida laga siinayey a maaha ee badan la ysku darayo barida lasaga durayo maaha daawada la sheegayo ee daawadii waa meeshii cawrada ahayd wax ka soo baxayeen baa qofka looga shubayaa markaas gudaha gelaysa way macnuhu ee maaha irbadiibaa sinta lagu duraya ama xiidkan oo kale meesha ayaa lagu diraya la sheegi mayo ayada warka ma ku dhacay walxuqnatu waa daawadii lagu durahayamagaranaysaa looga shubayo qofka fii axadi sabiilayni labadii waddo midkood marka dee cawrada hore waxba laguma shube tan la sheegayo qaalibkaha waa tan dambe qofka markuu xanuunsan yaha oo kaleeto dhici karta ma garanaysaa in hadduu eebba ku roonaado daawo loo qoro sboosta la gelinaya iyo wax kaloo magaranaysaa wax badan baa loo qorayaa qofka xaga gadaale magaranaysa daawo ahaan looga shubayo daawadaa marka dee fi nihaaya xaggee bay tegaysaa joofkii bay tegaysaa soo ma ahayn marka meeshii lagu shubeeyey ama meeshii kaadidu kasoo baxaysay ama meeshii kaloo saxro kasoo baxaysay ayagoo ixaala ma sameynayaan ixaala may sameynayaan maya xaala maxaan soo sheegnay sheega markii meesha wax lagu shubay hee bedelaya soo maahayn ayagii xaala ma sameynaya laakiinse maxay u furan yihiin gudihii xaalada sameynaya marka laftigooda wixii gala way jebinayaan muxuu ahaa soonkii way jebinayaan wey maano waa kaa macno waalxuqnatu fii axadfii axadi sabiilayni weye marka alxuqna waa dawada qofka ma garanaysaa xagga dambe lagaga shubayo ama lagaga durayo oo oh, dee dhakhtar soo qoraya wixii la halmaalay weeye waaya walqay-u baa burinaya camdan looma tagay kas far buu magaranaysaa dhuunta gaarsiiyey kas buu isu sameeyey matag baa ka yimaaday inuu matagaas yimaada darteed baa u jabaya warkama ku dhacay matagaa inuu yimaad darteed baa soonka hee u jabayaa matagaa kaskaa weeye walwau galmadii camdan si kas ah u dhacaysay fil farjina ka dhacaysay meel farji ah nooce doonto ahaate xagga marka camdan buy tii kama ahayd marka soonka jabin mayso walinzaalu inay mani soo degto mani ka timaado qofkii can mubaasharatin taataabasho xaggeed oo wax taataabtay asuu isa keenay ama dhunkashaha ku taataabto ama gacmaha magaranaysaa ku taataabtay ama asagu waxaa iska keenaa hadduu rabe eh in menidii qofka ka timaadayoo taataabasho iyo mubaarasho iyo shaqa asaguu la yimaaday ku timaaday ayaduna soonkii way jebinaysaa intaa marka shiikhu hore uu sheegay oo xaydka ka horeeya markay jebinayaan qofkaas waa inuu si kasta u sameeyey soo maah labo waa inuu og yahay waxayna wax jebinayaan saddex ikhtiyaar waa inuu u sameeyey oose la ikraahin ama la khasbin marka waxaan leenahay alcamdu waalcilmu waalikhtiyaar markii la helo soonka way jibinayaan intaas alcamdu haye waalcilmu waalikhtiyaar markii la helo maxaan leynaa soonkii way jibinayaan wey waaya walxaydu xaydkii wanifaasu iyo dhiigii dhalmada iyo waljunuunu waalidii intaasina soonkii hee way jibinayaan gabadhii oo sooman saaka haddii xayd ku dhaco duhuradii ama maqrib ku dhow yahay maalinkaas soonkii waa ka jabay maalinkaas soonki waa ka jabay kii waalna shantii galanima haduu isagoo sooman hadduu qac ku dhufto waali hadduu ku dhufto soonkii wuu ka jabayaa ma jiro warkaa ma ku dhacay yaa soon uma jiro weeyaan markaa eh, iyo waliqmaau suuxdintii kullal yawmi la suuxsanaa waliqmaau iyo suuxdintii hee kullal yawmi hee la suuxsanaa xagga horta markaan labada dhiig sheegnay dhiig saddexaad baa jiri jiray muxuu aha magaciis yaah eh, magaciis muxuu aha carabiga istixaada soo maayo asaa xagam lagu soo daray soonka ujumay ma maqashaa maya xukun sharciya mala asagu warkama fahamti qofkii qoftii dhiig asagoo ka socda bay soomaysaa salaadaysaa wakaa waliqmaawaya suuxdintii kullal yowmi la suuxsanaa iyaduna soonkii ujibinaysaa saaka markuu suxuurtii suxuurtay buu suuxay wuxuu soo kacay maqrib gadaashiis waxaan leenaha soonkaas waa jabay marka halkan waalida iyo suuxdinta iyo hurdadu intaba waa maskax tegid waay junuunka iyo iqmaaga iyo noomka noomku qofka hadduu saaka intuu suxurtay hore ka seexday yuusan tukan hadduu uu soo kacay maqribkii soonku wuu jiraa warkaa ma ku dhacay yaah soonku wuu jiraa soonkii wuu jiraa saaka markuu suxurtay buu indhaha isu qabsada yalla maqribkii buu kacay markii la tukaday maxaan leenaa soonku wuu jiraa maxaan ku haray kii suuxsanaa markuu saaka suxuta hadduu suuxo waa kala saaraynaa ilbiriqsi ka mid a ah hadduu soo kacay maalinkaas waxaa leenaa soonkii wuu jiraa warkama ku dhacay laakiinse hadduu ku isu dabaqabtay ilaaye soonkii laga baxay maxaa leenahay maalinkaaba ma jidho kii waalnaana asaga hee soomba soonba ma jiro saddexdaasa uqaybinaysaa mara waaya marka fiirisha muxuu waliqmaau kula yawmi muxuu ka saarayaa iqmaa'igii baa haaf noqday gelinka hore keliyu suuxsanaaya inta kale uu soo jeeda soonkiisa wuu jiraa waaya waliqmaau kula lyawm ka dhigta ku qorta wariddatu iyo gaalnimadii riddadii qofkiinuu gaal noqdo soonkii bay jebinaysaa waaya wayustaxabu waxaa la sunneeye waaya wayustaxabu waxaa la sunneeye fi sawmi soonkii waxaa la sunneeye wayustaxabu waa la sunneeye fi sawmi soonka dartiis baa la sunneeyey inuu soon yimaado darteed waxaa la sunneeyey halaathatu ashyaa'a saddex shay baa la sunneeyey kow tacjiilulfidri afuritaankii in la dedejiyo mar allaala markii aad qubsatoso qoraxdii inay dhacday baadiyaaba joogtaan qoraxda u jeedaaba mar allaala markaa hubsata ina dhacday inaad dedejiso soon afurkii barakadaa ku jidha haye wa ta'khiiru suxuuri suxuurtii in la dibdhigo ilaa ma garanaysaa adinkii uu kasoo dhowaanayo laakiinse dibdhigi meysi ilaa intaa ka shakinaysid ma dibdhigaysa yaah ilaa waxaad dibdhigaysaa intaadan shaki ka gaarin shaki soo garan maysaan intaadan isdhinhadhamala gaarin slama gaarin xaggaa ha gaarin laakiinse inta ka sokaysa dibdhig buu ku yidhi sheekhu raximah allahu tacaala wa tarkul hujri afxumadii in laga haajiroo laga tago minal kalaami ee hadalka ahayd tarklhujri waa alfuxshu fi lkalaam hadalkii xumaa wa hujri fuxshigii in la iska daayo min alkalaami hadalka xaggiisa ka tirsanaa hadalkii eh, deelqaafka ahaa iyo xumaa qofkii inuu bannaan ka maro haddii asaga la gardaraysto oo magaranaysaa lagu gardaroodo la yidhaahdo magaranaysaa la qodqodo waxaa sunnaa inuu yidhaahdo hee innii saayimun waa soomanahay sooman hadduu istusnimo ka baqayo qalbiga inuu ku qabsadaa wacan baa la yidhaha haddii kalena inuu isugu daro qalbigana ku qabsado war waa soomaanaya banaan mar inuu dhaho waaya saddexdaas arrimood ayaa sunnaa saddexda keliya sunna maayo farbadan yihiin laakiin hadda intaan xusnay way macnaha sheikhu ku yidhi intaan qabo wixii kalema gaari doontaa saas way macnuhu wayaxrumu waxaa xaaraan noqonaya siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood soonkood xaaraan weeye xaaraanna wey yihiin haddii la soomana ma ansaxayo waayo markaa ma ku dhacay xaaraan weeye kow waaba soontay ansixi mayo soonkii haye alciidaani labadii ciidood ciidulfidrigii iyo ciidul adxadii labada haddaad soonto soonkaa badsanaya soddonkii ramadaan baara inaan soddonki kob kaga dhigo haddaad tidhaahdo igu dara ajarkaan badsanayaa dembiilaata soonkaas laga aqbali mayso wa ayaamu tashriiqi maalmaha hilbawaradka haa maalmaha hee xujaydu hilibkii waa tirabel noqon hadda hilibkaashilibka xujaydu ma aragtee hilibka waagii hore oo magaranaysaa xujayda hore nin kasta neefkiisu qalanlayaa soo maah hilibkaa la waraya qoraxdaa loo dhigayaa tuusan u qormin talaagada ma jiraan hadda shirkadaha la wareegaya lacagtaan bixinaysaa shirkad baa wakiilatay ayadaa gowracaysaba neefkii adoomaba indhahaba hee indhahaba saari maysidba xajigii marka maalmaha ayaa tashriiqa la yidhaahdo ee saddexda ah qofkuma soomi karo soonkuna waa ka haaraan buguyi sheekhu raxima allahu tacaala wayukrahu waxaa kaleoo karaahiye ah oo karaahiyadan la sheegaya xaaraantaha xaaraan ayaduna sawmu yowmi shaki maalinta yowmu shakiga loo yaqaan in la soomo waa xaaraan ayaduna maalinta yowmu shakiga loo yaqaan shaki waa maalintee waa maalinta laga helo toddoba arrimood laga helo soomaal ahaan ku qabta kow waa maalinta shacbaan ay soddonka marayso kow ma tahay yaah shacbaan intay maraysaa maali soddon bay maraysaa kow habeenkaasna ee soddonka soo gelaysana wax bila lama arag wax bilahee lama arag tusaale ahaan saaka maxay ahayd maanta maxay tahay maanbishu maanta maxay tahay maalinku axad soomaa caawo sabtimiya maanta ah, ayib bilisuha xaga bishu maxay noqonaysaa shacbaan soddon noqona tusaale ahaan bili oo soddonka ay noqonayso axadda ah ayaa yowmu shaki la yidhaahdaa yowmu alaatiin waa taa horta habeenkii ka horeeyay oo caawa ahna hee wax bila hee lama arag waa labo jawiguna waa saafi oo jawigu hee daruur ma laha daruur jawigu hee ma laha saddex afar dadkaa ku sheekaysanaya bishii baa la arkay bishii baa la arkay lamana cid cid toosoo soo warantayna hee ma jidho war ma fahamta intee maraya hadda kow maxaa yidhi yowma halaatiin min shacbaana habeenkeedana lama arag bishii jawiguna waa nadiifa waa saxwi afar dadkuna way ku sheekeysanayaan bishii baa la arka bishii baa la arka cid toosa oo lay ciddaana aragtayna hee dowladda ama ciddu ma sheegin cidda meeshaa maamulka ka ah waaya amase cid baa aragtay laakiinse cidda aragtay cid markhaatigeeda la qabanaya ma aha eeg cid waa aragtay cid hebel iyo hebela baa arkay laakiinse cidda aragtida la qabanaya maaha ciyaal baa arkay oo kaleeto mid faasiqa arkay faasiqa cadaaladiis miyaa la qabanaya mid faasiqaa arkay oo kaleeto dumar baa arkay oo kaleeto lama qabto shahaadadooda haddii macataa arkeen maalinka yowma shaki baa u bixinaynaa intaas marka laisku geeyo intaa maalintii hesha maxaan dhahaynaa yowma shaki weeye warkaama ku dhacay wadankii mugdi maalinkii sheeg wadankii roob baaba haystaba habeenkii maxaa shardigee maqan wadankii daruuraaba haystaba maxaa leenaha shardigee maqan yowmu shakin lama dhaho halaatiin min ramadaan halaatiin min shacaan ba iska noqonaysaa caadiya yowmu shakin lama dhahayo warkaa ku dhacay yaah cid baaba nin baaba soo sheegay yiri yidhi waan arkay anigu maxay noqonaysaa yaa awal yowm min ramadaan bay noqonaysaa nin baa soo wuxuu yidhi anaa arkay buu xalay yidhi marka maxay noqotay awal yowm min ramadaan markaa ma ku dhacay ayib marka toddobada arrimood markii la helo ama lixda markii la helo maxaan leenahay maalinkaas magaciis yowmu shaki in la soomo diintu ma ogola ha nebigu wuxuu yidhi faqad casa abalqaasim abalqaasim buu caasiyey ninkii sooma qolaa laga soo reebi doonaa marka soomaysa wayukrahu waxaa la karaahiyeysto karaahiyadu ay xaaraan tahay soomu shaki maalinka yoomu shaki loo yaqaan in la soomo ilaa mooyaane an yuwaafiqa inuu waafaqo caadatan lahu dhaqan uu lahaa dhaqan uu soon u lahaa inuu waafaqo mooyaane aw amase yasilahu uu kusoo xiriiriyey bimaa qablahu kuwa ka horeeyey maalmo ka horeeye kusoo waday wuxuu yidhi laba qolaan u ogolnahay buu yidhi maalinka inay soonto qolo ma garanaysaa dhaqan u lahayd soonka maalina sanad sida caadiga ah, maalina soomi jira maalina afuri jiray warka ma ku dhacay marka maalin soonkiisa wuxuu ku beegmay shakigii wuu soomayaa inay shaki tahay u soomimayo muxuu soomayaa laynkiisii inuu hayo warka ma ku dhacay amase qofkan soon horaaba lagu lahaaba qallaa laga rabay qallihii buu soomayaa caadi weeye ama soon uu soo nadiray uu yidhi ilaahay waxaa ballan ugu galay inaan maalin soomo maaha maalin yoomushaki baan soomayaa maya inaan maalin soomaa ilaahay ballan ugu gala hadduu dhaho oo nadara wuu soomi karaa ayadana ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu aw yasilahu bimaa qablahu ama soon horuu soo waday buu hee buu ku soo xiray tobankii shacbaan buu soo bilaabay soon shacbaan marka toban soo maraysay buu soo bilaabay uu saa u waday u waday u waday yowmashakii marka la joogo wuu soomi karaa sababtu maxay tahay yasilahu bimaa qablahu muxuu ku xirayaa soon hore usoo socday buu ku daba xirayaa warkaa ma ku dhacay taasna macnaheedu waa sidaa labadaa qolo aan ahayn hee maalin kaasaan soomayaa laga yeeli mayo laga yeeli mayo waman qofka wadica u galmooda fii nahaari ramadaana maalin ramadaan caamidan kas asagoo u samaynahaya filfarji meel farjiyana u galmooda fa calayhi alqadaa'u qallaa laga rabaa intaas eh, faahfaahin ka badan safiinaha kusoo dhaafna iyadoo shuruudo kal lagu xiray asagoo mukallaf ah asagoo ma garanaysaa soonkaas kuwa ku dambaabahaya eh, wadgaa ku dambaabahaya eh, inshaalla kuwa kale arki doonaa intaasi noolama fasirna keliya muxuu shiikhu waman qofka wadica u galmooda fii nahaari ramadaana maalin ramadaan yaa caamidan si kas ah filfarji farjigaas aduu u galmooda noocuu doona farjigu ahaadee fa calayhi waxaa laga harabaayo waajibkaa korkiisa alqadaau qalle qallaa waajibkaa horta maalinkaa hee inuu soo qalleeyo oo ramadaan markay dhammaatay kadib uu soo qalleeyo waalkafaaratu iyo heeh inuu kafaaro guda alkafaaratu alcudmaa baa la dhahaa kafaaradii weyneed inuu kafaaro sameeyo oo wahiya kafaarada weyni markii lasoo uruuriyo waxaa la dhahaa cidqun fa sawmun fa itcaamun intaasuu faahfaahinaya shiikhu saddexaas u qaybsamaysa kafaarada cumada waa inte cidqun fa sawmun fa itcaamun shiiku muxuu ku markaa wahiya kafaarada weyni cidqura qabatin mu'minatin addoon mu'minaad ah yacni qoor yani rag iyo dumarku u doona ahaadee qof addoona oo mu'min ah inuu xoreeyo waa koow hadduusan haysan ka waran ma waa awoodaba fa in lam yajid hadduusan helaynin ama uusan awoodaynin heeh heeh fasiyaamu shahrayni laba bilood inuu soomo mutataabicayni isku xiriira hadduu maalin qalleeyo soo bilaabayaa kowdhe fa in lam yastadic hadduusan awoodin lixda maalin inuu soomo fa itcaamu sittiina lixdan inuu quudiyo miskiinan oo miskiin ah lixdan miskiin inuu faqiirkana uu ku jiraa likulli miskiinin miskiin walba muxuu siinayaa muddun mud buu siinayaa mud buu siinayaa mud mudku waa lix boqoloo garaam buu siinayaa waa nuskiilo <laughs> dahab maa lix boqoloo garaam oo raashina ha lix boqoloo garaam oo dahaba bismillaahi raxmaan <laughs> yaaba ka bixi karaa lix boqol oo garaam oo raashina buu siinaya briis oo kaleeto ama geley oo kaleeto buu siinaya nuskiilo iyo iyo toban garaam aduu nuskiilo iyo tumi haddaan dhahno iska fiicaan lahay soo maa nuskiiladu waa shan boqoloo garaam soo maa eh, eh, iyo toban garaam nuskiilo iyo toban garaam waaye mudku buu siinayaa kaas xaggaasaan ku dujinay soo maa khatar weeye marka waa dembiila qofkaas ilaah inuu toobadkeena laga rabaa inuu ilaah u toobadkeena laga rabaa waxaa laga afar arrimood baa qofka laga rabaa shiiku muxuu noo sheegay alqadaau alqadaau walkafaara soo maahayn waxaa lagu darayaa inuu toobadkeenu ilaah u toobad toobadkeeno laga rabaa caasi weeye soo maa saddex afar waxaa laga rabaa qofkaas hadduu eebba ku roonaado hawshaa la yimi al imsaak soo ma ahayn inuu afkiisa xirto inta maalinkaa ka dhiman waman maato kii dhinta walxaal dhinta calayhi korkiisa oo siyaamun lagu leeyahay walxaal buu dhinta calayhi korkiisa siyaamun u ahaaday ucima waa laga quudinayaa canhu kaa can kulli yowmi maalin walba muddun mud baa laga bixinayaa mud maxaa laga bixinayaa lix boqoloo sikriyahaye maxaa laga bixinayaa yaa lix boqol lix boqol oo garaam kiilo ma kiilo barkeed waayo oo wax lagu daray waka marka qofka dhinta saddex laba xaalado midkood waaye sida qofka qofkii soonka lagu lahaa hadduu dhinto laba xaalo midkood waayo kow qofkii dhintay yaa markuu dhimanayay soon baa ka tegey Eh, qofka markuu dhimanay yani qofkii dhintay ee soonka u lahaa soon uu bicudrin oga tegay waaye iyo soon oga tegay bilaa bilaa cudrin waa labada midkood qofkan dhintay waxaan leenaha soon labaatan beriya buu ka tegey bicudrin buu oga tegey inuu safar ahaa oo kaleeto inuu xanuunsanaa inay gabadha xayd qabto oo kaleeto soo maah bicudrin soo maah buu oga tegey bilaa cudrin buu uga tegey kas buu uga tegey yaa muxuu uga tegey kas hadduu bilaa cudrin uga tegey hadduu dhintay adduuniya labada waa laga rabaa laga cafin mayo aamuta laga bixiy ama ha laga soomay warkaa ma ku dhacay yaa haddii uu kas oga tegey waxaan leenahay laba midkood weeye intuusan dhiman koor inuu waqti haystay uu ku soomo soonkii ka tegey soo maa bishii ramadaan markay dhammaatay wuxuu sii noolaa laba biloodoo dambe uuna caafimaad qabay ciladii uu soonka oga tegay hee ma qabin muxuu haystay wakhti uu ku soomo kaas waa mid iyo inuusan wakhti uu ku soomoba haysanba soon xanuunkii soonka dhexdiisa ku dhacay saddex bilood dambuu la sii xanuunsanaa aakhiruna kusii aadayba dhaqaaji qofkaa wax wakhtii miyuu haye qofka hadduusan wakhti hayn soonkuna sunuu cudura uu ahaa waxaan leenahay wax kafaaraan laga rabo lagama rabo wax fidyaan lagama rabo soonna lagama rabo warkama ku dhacay yaah qofkii kasaanwtbucdur bucduran oga tegay ramadaanka walam yejid hee waqtan waqtina aan u helin soonka uu ku soomo warkama ku dhacay yaah waxba soo qalleen mayo lagana soomi mayo mudna laga bixin mayo haddii qofkii magaranaysaa bucduran oga tegay waqtina uu haysta uu ku soomo markii dambe maxaan leenahay qofkaa ku shiikhu ka hadlaya weeye markaa ma ku dhacay muxuu ku yidhi sheikhu waman qofka maata dhinta walxaal buu dhinta calayhi siyaamu soon lagu leeyahay ucima waa la bixinayaa canhu xaggiisa waxaa la bixinayaa can kulli yowmi malba muddun baa laga bixinayaa waa keekaas afar xaaladood baan sheegay afarna sheegso garan maysan afar xaaladood kii bilaa cudurka oga tegey inuu wakti haystay inuusan wakti haysan kii cudrin oga tegey inuu wakti haystayo inuusan waqti haysan saddex ka mid ah suwarkaas waa la qallaynayaa hal ka midana lama saddex ka mida ah suwarkaas waxaa laga rabaa hee ama in la soomo ama in wax laga bixiyo hal ka mida ah suuradaasna waxaan leenahay cafis waaye maxaa weeye cafis hore saddexda suura mala fahamteen qofkii bucudna oga tegey laba suuruu leeyahay soo ma inuu waqti helay iyo inuusan waqti qofkii cuudaar la-aanta oga tegeyna laba suuruu leeyahay laftigiisu inuu waqti helay kadib iyo inuu hee se wati kaa marka bilaa cuudaarka uga tegay ama waqti hel ama yuusan helin maxaan leenaha asaga markasta waa lagaa rabaa yaa soo raacaya kii watiga kii cuudaarka uga tegay haddana hee hadhow waqti helay asna leenkaas kusoo biiraya inuu hee in mud laga bixiyo waa maxaa soo haray kii cudaarka uga tegay waqtina aan u helin uu kusoo qalleeyo kaas waa macafis baa la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala baa u sahlay waayahay kii markaa eh, saddexdii xaaloo kaleeto shiiku wuxuu yidhi udcima waa laga bixinayaa canhu kaa xaggiisa can kulli yowmi maalin walba maxaa laga bixinayaa muddun mud baa laga bixinayaa marka muctamadka madhabka aan haysano ee shaaficiyada muctamadkiisa waxa weeye khasab ma aha in mud la bixiyee waana laga soomi karaa warkaama ku dhacay qofkii toban qof eh, qofkii toban beri lagu lahaa soon ah maxaa maxaa khiyaar loo leeyahay in mud laga bixiyo toban mud in la bixiyo inhee in toban maamul laga soomo warkaa ma ku dhacay soonkan meesha wuu ku jiraa saasaa muctamede waaya washaykhu kaas waa kii dhintay kii noolaa ka warama washaykhu kii odayga ahaa alharimu ee gabowga ahaa kii da-da ahaa oo gabowga ahaa yaa kii xanuunsanaabaa la mida oo xanuunkiisa joogtada ahaa idaa cajasa hadduu ka cajso kari waayo cani sawmi soonka hadduu kari waayo yuftiru wartuu isku afurayaa koow wayudcimu wuuna bixinayaa can kulli yowmin maalin walba muddan buu bixinayaa lix boqolo garaam buu bixinayaa marka odaygii habartii gurigii kuu joogay iyadaya iyo awoha ahaa oo soonkii kari waayey oo xanuunsanaa waxaan leynaa maalin walba halaga bixiyo mud ha laga bixiyo warkaa ma ku dhacay mud ha laga bixiyo baa leenay wakaa mudkaa markaa maalin alla la keena markay waajibtaa la bixinaya lama qadimi karo shiikhu sida culimmadu noo sheegay kitaabtu noqortay shiikhow oday awoowa guriga ii joogo hee ma soomi karee hee kiishkan sonkorta ama kiishkan biriska ha qaado waa sii qadimay mudkiisii muxuu ahaa sodon beri waa sodon mud soo ma ah sodon mud baan sii qadimay ma jirto waxaas ma soconayso maalin alla keeno markay dhalato ayaa hee ayaa la bixinaya fajarkeedaa la bixinayaa markaa ma ku dhacay amase haddii kale waxaa la bixinayaa maalin kasta habeenkeeda markuu soo galo waxaa la bixin karaa ayib soo warkaa wa dhacay maa ha qadimin marka maalin kasta waqtigeeda soo gasho dhiib waxaa tidahdaa waa kaa mudkaygii waa yahay walxaamilu qoftii uurka lahayd walmurdicu iyo tii nuujinaysay in khaafataa calaa anfusihimaa naftooda hadday u baqaan yaa almi dhig yaraan kugu dhacdaabay istiraahdo ilmaheedii uma baqin ama ilmaha u baqda hadday rabti laakiinse nafteediiba marka hore u baqday yaa sababta ilmahee hadduu adoon ha sababee hee afdarataa way iska afurahayaan wa waxaan laga rabaa alqadaau inay soo qalleeyaan soonkii maxaa laga rabaa inay soo qalleeyaan soonkii soo qalleeyaan warkaa ma ku dhacay waaya wa in khaafata hadday u baqaan calaa awlaadihima caruurtooda hadday u baqaan awlaadka ma ilmihii caloosha ugu jiray iyo kii ay nuujinayeen baa laga hadlaya hadday u baqaanna hee ilmihii caloosha ugu jiray istiraada armuu soo dhacaa nafaqa darteed ama se aan macaanihii ka guraan oo caana eri ku dhacdaa ilmihii yarka ahaa marka afdarataa way iska afurayaanoo wa calayhimaa waxaa laga rabaa alqadaa'u baa laga rabaa qalle iyo walkafaaratu inay hee kafaara bixiyaan fidye inay bixiyaan lix boqol oo garaama warkaa ma ku dhacay maxaa yeelay cid kale u baqeen yaa u baqeen cid kale waxaa la mida kii kii badda ku haftay ama webiga ku haftay ama tuga ku haftayoo naftiisu ku timi adoo soomaan daa quubsidoo biyo ku galaan laftigaagu yaa waa furtay naftigama waa furtay calaa keyrikabaa waa furtay soo maahan adna kafaara iyo qallaa laga raba <laughs> kafaara iyo hee qalle cilada xagan ku jidhaa la siman wey can kulli yowmin maalmalba muddun baa laga rabaa wey wahuwa mudku ridlun weeye waa hal rodal rodal maxaa ku sheegnay maalin dhaweyd saddex boqol iyo siddeetan laba dhibic afar soo garaam baa laga rabaa iyo wa thuluthun bilciraaqi iyo thuluth lagu daray de intaa saddex meelood ka dhig waa isku tegaysaa lix boqol meelood is insha allah waa walmariidu kii xanuunsanaa iyo walmusaafiru hadda sheikhu wuxuu kasoo hadlay odaygii kuwii magaranaysaa odaygii habartii magaranaysaa awoodi waayey ayagu joogto weeye sumud waay wuxuu haddana kasoo hadlay kuwa hee soon iyo qalle iyo hee kafaare lagu leeyahay hadda wuxuu ka hadlayaa shiiku kuwa kafaare kaliya lagu leeyahay walmariidu kii xanuunsanaya walmusaafiru kii musaafirka ahaa safaran safar safarka ahaa tawiilan dheer yuftiraani way afurahayaan ayagu wayaqdiyaani wayna hee wayna soo qaleenayaan wayna soo qaleenayaan wasawmu soonkii fi safari safarka dhexdiisa la soomayay ayaa afdalu ka fiican min alfitri in la afuro soonkii dhexdiisii in lam yatadarar bihi hadduusan dhib hee dhib ku keenaynin hadduusan dhib waxa fiican inaad dimadaada beri yeeshidoo dee maalmihii maalmo kheeraada wayaa ka faa'iidaystaa kuu fiican meeshaas ka afuri lahayd yaa waliba haddana aad bay u fudato gaari shan saac la soconaya iyo diyaarad laba saac soconaysa iyo halkan intaa ka dhaqaaqdo saaca saaca taasaca sagaalka subaxnimo baa duhurka waxaa istaagaysaa jidda waa laba saaca saddex saacadood jidda istaagaysaa saddex saac soconaysaa marka waxaa kugu fiican taasoo kale inaad soonto buu ku yiri shiikhu maxaa yaele dhib baa la kulmaysa soo maa hada dhib la kulmaysa maxaa fiican inaad furtaa fiican faslun fi lictikaafi ictikaafkii miska lagu xasilo ictikaaf waxaa la dhahaa meel in la meel la joogo ama shar lagu jooga ama khayr lagu jooge laakiinse ictikaafka hadda shiikhuu sheegayo fiqiga dhexdiisa waxa weeye ictikaafun bimasjidin bisifatin makhsuusatin in masjid lagu ictikaafo lagu nagaado nagaansho in masjid lagu nagaado bisifatin maksuusa bisifatin makhsuusa eh, hab gaarana hee loogu nagaanayo niye iyo loola imaanayo marka hadda fadhiga haddaa fadhinoo kale qofka hadduu ictikaaf iyo inuu masaajidka fadhinayo oo niyeysto ictikaaf cibaadada leh waa cibaado weeye ictikaafku yaa cibaadada ictikaafka la yidhaahdo inuu niyeysto hadduu rabo wuu niyeysan karaa wakti badan kuma xirnaba laxdatan siima albaabka inta kasoo geshda kaakana ka baxay sidoo kale ictikaafka intaas uu noqon karayaa haddaa afar daqiiqa fadhinaysa ictikaaf weeye qofka marka inuu ka faa'idaystaa ictikaaf mar hadduu masaajid soo galay waa inuu horey ka niyeystaa inuu ictikaaf ku jiro warkaa ma ku dhacay ajir bugsoonka keliya gaarku maaha marka waa ictikaafun bimasjidin xagga maxaa ku baxa marka xaafaddaa ku ictikaafayaa ma jidho waa in masaajida aad timaadaa yaa bisifatin makhsuusatin waaya marka maxaa maxaa isugu yimaaday in masjid lagu nagaanayo in la nagaanayo nagaansho in masjid lagu nagaanayo iyo qof nagaanaya iyo niyad inuu la yimaado soo afar arrimood ma ah afarta arrimood meesha imaanaya kow allubthu in la nagaanayo hagee lagu nagaanayaa masjid yaa nagaanaya cid nagaanaysa waa in la helaa shaqs afar maxaa weeye niyad waa la yimaadaa walictikaafu sunnatun mustaxabbatun sunna la jeclayste weeye walahu shardaani muxuu leeyahay laba shard buu leeyahay anniyatu qofka inuu niyeysto oo muxuu niyeysta nawaytu lictikaafa buu qalbiga qabsanaya waxaa niyeysanayaa ictikaaf ictikaafka asaga cibaada yani itikaafka cibaadada ictikaafka loo naweytu salaad suma tirahdid yah waxaa niyeysanayaa cibaadada salaad la yidhaahdo kana waa saasoo kale waxaa niyeysanayaa cibaadada loo yaqaan hee ictikaafkaa niyeysanaya saas buu niyeysanayaa qof waxaa kaloo la iska rabaa wallubtu fi masjidka in la nagaado maxaa kaloo ku jira meeshaas dee qofkii nagaan lahaa in la helo soo maah wakaa walaa yakhruju qofku ka bixi mayo min alictikaafi almanduuri ictikaafkii uu isku waajibiyey asagu uu nadarka ku galay yaah ictikaafkii uu nadarka ku galay oo weliba dee wakhtiga gaarka uu yidhaahday ilaahayow shantan beriyo soo socota waxaa nadar ku galay inaan masaajidka dhex fadhiyo oon ictikaafo shantan beriyo soo socota koo laba afar shan isaga isku waajibiyey soo maahan waana nadir waana mutataabica kaasoo kale waxaa ka biximaya buu shiikhu ilaa lixaajati alinsaani dantii biniaadanka mooyaane inuu suuli aadayo soo xaji gudanahayo soo qubaysanayo qubayskii waajibkahay wixii lamid ah aw amase cudurin cududaar ina gabadha oga baxayso min xaydin xayd ah nifaasin aw nifaasin ama nifaas ah aw amase maradin inuu oga baxayo masaajidkii xanuun laa yumkinu lmuqaamu macahu aan lala joogi karin laa yumkinu hee almuqaamu macahu aan lala fadhin karin w quriga masaajidka aan lagu jiiri karin xagga maxaa ku baxa ogaa qandhaa de madaxa kaaga soo dhacda ogaa qandhaa waa sii deynayaa waa joogasa wayabtulu wuu burayaa ictikaafkii bilwadi buu ku burayaa qofkii inuu wadi la yimaado ama jimaaca la yimaado xaggaa nagu tujiya hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala asxabi ajmaciin